الله الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف غفر الله له almaadatu asaadisatu fi lxawaala cashirkan cashirkii boqol iyo sideedaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socdee ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay kitaabulba waxaynu maraynay almaadatu asaadisatu fi lxawaala almaadatu maadadii asaadisatu ee lixaad fi lxawaala wareejinta gudaheedii ay umaadata awalan tacriifuhaa tacriifuhaa xawaalo tilmaanteeda alxawaalatu xawaalo waxaa la yihaha taxwiilu dayni dayn wareejintiisii wa naqlihi naqli dayn deenkii guurintiisa min dimatin qof luquntiisa laga guuriyo ilaa dimatin luqun kale loo guuriye ala yihi marka xawaalo waxaynu maanta innaga u naqaan iyo xawaalo sida shareecadu u taqaan ee kitaabku tilmaamayaa kale labow waxaa weeye nin baa deen kule boqol riyaal nin midkaas boqolka riyaal lagu leeyahayna mid kaluu boqol ku leeyahay kolkaa waa saddex nin nin boqol riyaaluu nin ku leeyahay kaasna nin kaluu boqol ku leeyahay saddex nin ninka hore ee boqolka riyaal ka maqan yihiin ninkaas muxiila layaha muxiil kii wax wareejinaayo ka labaada isagana muxtaala la yihi waa labaday wax ka maqan yihiin ninka saddexaaday wax ku maqan yihiin muxaalu calayhi baa layihi wareejintan kolkaa la iswareejiyey ninkan uu ninkan wareejiye ninka kale ku wareejiyey hadday labadooda ku heshiiyaan oo siraa war adigana boqol baad igu leedahay anigana ninkaasaan boqol ku leeyahay adiga ninkaas ka doono boqolkii wareejintaas la sameeyey camaliyada xawaalaa la yihi waxaa la warwareejinaana daynaa la yihi muxiil oo ninka koobaadee wax wareejiyey iyo muxtaal oo ninka la wareejiyey ah iyo muxaalu caleyka wax lagu wareejiyey iyo xawaalo oo wareejintiya iyo day oo waxa sababtiisa laisu wareejiyey arkaantaa shanta ay leedahay haddaba hadday heshiiyaan labadaa nin midkan wax wareejina iyo kala wareejina midkaas lagu wareegaa khiyaar male boqol riyaal lagu lahaa ama muxiilkaa ka qaadana ama muxtaankaa ka qaadan ninkaan muxtaalee la wareejiyeyn asna waa nin aan muran ku jirin lacagtiisii ama muxiiluu ku leeyahay hadduu ogolaadana muxaalu calayhi uu ku leeyahay isaga waa lacag ma waaye nimuu ka qaato kolkaa muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi xawaali iyo dayn waa ogaataa arkaantii xawaalada inay shan yihiin tacriifuha alxawaalatu waa taxwiilu deyni deyn wareejintiisa wa naqluhu deynkii oo la wareejiyo min dimatin luqun laga wareejiyo ilaa dimatin luqun kale loo wareejiyey wareejintaasaa xawaalo la yihi wadaalika sida miisaalkii lagu soo cadeeyey wabilarshi wa bilmiisaal tatalixu l ashyaa ashyaa markii la miisaaliyo ay caddaata wadaalika ka an yakuuna inuu ahaado waayo calaa shaksin qof korkiisa aad daynun tahay qofbaa korkiisa dayn tahay boqol riyaal walahu midkan boqolka korkiisa tahay isagana calaa aakhira nin kale korkiisa uu daynun ku leeyahay boqol daynkaasoo mumaasilun lamid ah u madloomo tiri iyo tayaba lamida liladii deynka lideyni uu u egyahay aladii deynka caleyhi korkiisa ahaaday wayudaalibuhu waxaa ninkii deynka lagu lahaa ka dalbay saaxibu deyni deyntii hore kii lahaa yaa bideynihii ka dalbay kolkaasaa fa yaquulu kii laga dalba yira lahu kii ka dalbee deynka ku lahaa xaltuka waan ku wareejiyey calaa fulaanin hebel korkiisaan kugu wareejiyey sababka fa ina lii aniga waxaan leeyahay cindahu fulaan agtiisii waxaan ku leeyahay daynan dayn aan ku leeyahay mumaasilan lamida lidaynika kaadigu igu leedahay ee fakhudu daynkii qaado minhu hebelaan ku leeyahay ka qaado famataa goortii u radiya uu raalli noqdo almuxaal kii la wareejinayay bari-ad waxaa fayoobaata dimatu lmuxiili kii wax wareejiyey luquntiisii ah markaa beri noqonayso kii lagu wareejiyu raacay marka waa bex haddii uu ogolaado inuu wareego ka gadaal soo noqosho male asoo noqon karo kol hadduu ogolaado inuu wareego ma soo noqon karo wadaalika ka an yakuuna inuu ahaado calaa shaksin qof korkiisa daynun tahay walahu qofkaasna wuxuu leeyahay calaa aakhara qof kale korkiisa daynun maasuu ku leeyahay mumaahilun wuxuu deynkaas la mid yahay lideyni maas uu la mid yahay aladii deynka calayhi korkiisa ahaaday wayudaalibuhu waxaa dalbay saaxibu deyni deynka qofkii lahaa aabideynihi dalbay fayaquulu lahu wuxuu yidhaahdaa axaltuka waa ku wareejiyo calaa fulaanin hebel korkiisaan kugu wareejiyey fa ina lii waxaan leeyahay cindahu hebel agtiisa dayan maasaan ku leeyahay mumaasilan lamida ah, ka midaad ah igu leedahay fakhuduu daynkii qaado minhu hebel xaggiisa ka qaado famataa goortu uu radiya qaali noqdo almuxaalu almuxtaalu kii la wareejinaayey hadduu ogolaado kolka hore khiyaaruu leeyahay hadduu yidhaah ninkaad ii diraysa ma rabo aniga adaan dayn kugu leeyahay adaan daynkaygi kaa rabaa waa madax banaan yahay khiyaaru leeyahy hadduuse waafaqo waayaha yiraa oo mar qabuul iyo iijaab dhaco ninkaas ka qaado kan hadduu yidhahdaa qabiltu ninkii yuu aadaya famataa radiya almuxaalu kii la wareejiyey goortuu raalli noqdo beri ad waxaa fayoobaata dimatu lmuxiili kii wax wareejiye goortiisii aadeynkii lagu lahaa ka fayoobaata laba xukmuhaa ah xawaalo xukumkeedii alxawaalatu wareejintan laiswareejina jaa-isatu waa banaan tahay hayra laakiin annahu arrinka waxa waay inuu yajibu waajibaayo cala almuxaalika la wareejina idaa uxiila haddii la wareejiyo calaa mali-in maalqabo korkiisa qof dharganee buuxa haddii korkiisa lagu wareejiyo ayaqbala inuu ogolaado wa daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya wuu yihi madlulghaniyi kan hodana meermeerintiisa dulmunka saro wa adigoo maalqabeena maasna lagugu leeyahay qofkii kugu lahaana uu dalbaayo inaad warwareejisaa waa dulmi aad geysatay laakiin haddaadan waxba faraha ku haynin haddaad tiraa ii soo noqo waa bannaan tahay adigoo sahaaya maxaa lagugu soo noqonaa qofkan maxaad u wareerin madlulkhaniyi ka maalqabeenkaa meermeerintiisa uu qofkii xaqa ku lahaa meermeeriyo isagoo awood waxaa lagu leeyahay uu ku gudale dulmun gardarro waaye fa idaa utbica haddii la raasiiyo axadukum qofkiina calaa mali-in mid dhargan korkiisa falyatbaxa raaco wa qowlih hadalkii nabigana waa u deli sala allahu naharis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye madlulkhaniyi hodan meermeerintiisii dulmun gardarro cusub waaye waidaa uxilta haddii lagu wareeri lagu wareejiyo calaa mali-in maalqaba korkiis haddii lagugu wareejiyo fatabicu raaco halaata shuruuduhaa xawaaladii shuruuday leedahay shuruuduhaa shuruudu lhawaala xawaalada shardiyaalkeedii hiya shuruudu alxawaalati xawaalada shardiyaalkeedii hiya kow waxaa waaye an yakuuna daynu daynkii waa inuu ahaado almuxaalu calayhi ka korkiisa wax lagu wareejinaa daynan waa inuu ahaado haabitan sugan mustaqiran ku sugnaaday fii dimati ilmadiini midkan daynta qaba dhuquntiisa gudaheeda inuu ku sugnaaday almuraadi ee la rabo alixaalatu wareejin caleyhi korkiisa lagu wareejiyo waxaa weye deynkaa laisu wareejina deyn haabida oo mustaqirun fii dimati inuu yahaa la rabaa deynaan la iskuba yeelanin in la isu wareejiya maaha kana boqolka riyaal waa lagu leeyahay isna kaas kaluu boqol riyaal ku leeyahay labada daynba laba daynoo sugan kolkaa markay sugnaadaan ka gadaan ayaa kana kan wareejin karaa kaasna inuu aqbala ay tahay anyakuuna daynu deynkii waa inuu ahaado almuxaalu calayhi dartiis laisuu wareejinayey daynan waa inuu ahaado saabitan sugano mustaqiran ku sugnaaday fii dimati lmadiini midkaan beynto gabo luquntiisa gudaheeda almuraadi la rabo alixaalata wareejin caleyhi korkiisa lagu wareejiyo laba an yakuuna daynaani labada dayn ee la isu wareejina waa inay mutamaatilayni laba isku mid ah waa inay yihiin jinsan labadaba lacag weeye waa caddan tirada boqol riya jawaan iyo jawaan wa sifatan tilmaan iyo ajalan madal kolkaa madasha iyo muddada waa isaga mid sifadiiyo tilmaantana waa isaga mid haddii la qiyaasaa qadarka waa isaga mid lacag hadday tahay jinsiga waa isla riyaalaan caddan tirada boqol iyo boqol way kolkaa labada daynee la isku warwareejina waa inay si walba isugu mid u yihiin an daynaani labadii dayn waa inay ahaadaan mutamaasilayni laba isku mida jinsan reernimada wacdan tiro kowga aw qadran qiyaaska wa sifatan tilmaanta wa ajalan madal intaba waxa waay an yakuuna waa inuu ahaado biridaa kulli mid la arkaba raalli waa inuu yahay min almuxiili ka wax iyo walmuxtaali ka la wareejinaa labadaa maxaalu calayhiga khiladiisa shardi ma aha asaga boqol riyaalaa lagu leeyahay asal muxiilaa ku lahay haddaana muxtaalaa lagu soo wareejiyey kolka hadduu muxiil siiyo iyo hadduu muxtaal siiyo labadaba asaga ribadiisii meesha kuma jirte labada hore inay raalli noqdaan ayakuuna waa inuu ahaado biriba almuxiili biridaa kulli mid la arka kulligii raalinimadiisa min almuxiili midka wax wareejina iyo walmuxaalika la wareejina caleyhi korkiisa xaqun xaqba korkiisa ha aadee fa inahu isagii laysa maaha bimulsamin mid lagu laasimiyo biadaa'ihi xaqii gudidiisii can dariiqi alxawaalati lagu gudo nin lagu laasimiyey maaha oo maciilka wuxuu dhihi karaa ninka sanaawaxayga ka doonana waxaan ku wareejinaanaa male adiga anigaad igu leedahay waxaygii waa kan qaaduu leeyahay oo aniga iga qaado taasuu heli karaa ma jiraan kolkaa riladiisii lagama maarmaan wey idalmuxiilu idilmuxiilu ka wax wareejina wain kaana walow kaana haba ahaado calayhi cala almuxiili ka wax wareejinaa korkiisa xaqun daynba ha ahaatee fa innahu arrinka wuxuu yahay laysa inuusan ahayn ninkii wax wareejinayey bimulsamin shareecadii miday ku laasimisay maa biadaa'ihi adaa'i ilxaqi xaqii lagu lahaa gudistiisa oo can dariiqi alxawaala wareejin jidkeed ku gudo wax ku laasiminaa bal male bal huwa muxiilkii mukhayarun waa la doorgeliyey fii kayfiyati adaa'i haada alxaqi xaqaa lagu leeyahay habkuu ku gudan lahaa khiyaaruu u leeyahay inuu midkaas wax ku leeyahay ku wareejiya inuu isaga agtiisa ka dhiibo ka gadaalna wixiisii doonto ku rabuu khiyaaruu leeyahay bal huwa buxiilkii mukhayarun waa la doorgeliyey ama mukhayirun isagaa door qaadasha leh fii kayfiyati adaa'i haada alxaqi gudidiisa habkeeda la wareejinayey wain kaana shaaricu shaaricii haba ahaado dalaba minhu midka dalbay qubuula alxawaala xawaaladii inuu aqbalo waidaa utbica axadukum calaa maliyin falyadfacu haddana fainahu muxtaalkii hayru mulsamin mid lagu laasimiyo kayrkii wey lahu isaga ilaa min bacdi ilixsaan samafal jidkeed hadduu u ogolaado oo uu yidhaah waa ogolahay inaad ninkaa wixii ka doonto walow adiga aan kugu laafaqadoo keliyada idilxawaalatu wareejintaan laiswareejinayahay laysad caqdan laaziman maaha caqdi markii la gunta laasima maaha wainamaa hiya xawaaladii caqdun qusida bihi waxaa loola qasday alirfaaqu dhimrin bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooday waxay suu dhimriyaan marka dhaqan walaalnimo iyo muslimnimo aageeda loo jideeyey maahaane kana inuu wareejiyaa laazim maaha kana inuu aqbalaa laazim maaha weli ana almuxaala kii la wareejinayey wain kaana shaaricu rasuulka calayhi salaatu wasalaam talaba minhu min almuxtaali kala wareejina haba ka dalbo qubuula alxawaala wareejinta aqbalideedii haba ka dalbe fa inahu arrinka wuxuu yahay kayru mulsamin mid lagu laasimiyo kayrkii inuu yahay lahu isaga ilaa min baabi ilixsaan samafal jidkiisii ma ahana faqad keliyato idilxawaalatu wareejintii laysad caqdan maaha caqdigaasoo laasiman laasiman laga dhaqanuucsan karin wainamaa hiya xawaalada caqdu waya qusida bihi loola qasday alirfaaqu dhimrin bayna almuslimiin muslimiinta dhexdoo inaysu dhimriyaan dhaqan macaanoo walaalnimo ah wada dhaqmaan yaa ulajeedada ay tahay afar axkaamuhaa xawaaladii xugmiyaalay leeday axkaamuhaa an yakuuna almuxaalu calayhi qofka waxa lagu wareejinaa waa inuu yahay korkiisa mali-an maalqabeen waa inuu awood iyo qudradnin leh oo maalqabeena inuu yahay ee haddii ninka wax lagu wareejina uu noqdo ninaan waxba haysanin suuragaltaas taas ma aha arrintiina qararay noqotay ninkan muxtala waa la kadiyey taasna shareecada kuma banaano an yakuuna waa inuu ahaado almuxaalu calayhi korkiisa qofka wax lagu wareejina waa inuu qofkaas yahay mali-an maalqabe ay qaadireen mid awooda calal wafaayi oofin korkeeda daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nahadgeliya allaha ku badiyo idaa utbica haddii la raacsiiyo idaa tubica waa noqon karta utbica haddii la raacsiiyo axadukum qofkiina calaa mali-in mid dhergan korkiisa falyatbac falyatabic ha raaco shardigaas waxaa laga fahmi karaa hadduu khayru mali yahay inaad raacdaa inayan ahayn laba xukunka labaad waxaa wey inuxiila haddii qof la wareejiyo calaa shaksin ruux korkiisaa lagu wareejiyey hebel aan lacaga qabee ka doono fabaana waxaa caddaaday annahu kii wax lagu wareejiyey muflisun inuu yahay mid la sharay oon tasaruf iyo maal midna qabin inuu yahaa odaatay aw mayitun inuu dhintaa odaatay qofkuna haddaynaan ku leeyahay ka doono waaba qof madhowo dhaqaaqoo dhintay aw haa'ibun qof aanan joogin buu noqday haa'ibatan maqnaan baciidatan dheer rajaca waa noqonaa kii la wareejiyey bixaqihi daynkiisii cala almuxiili kii wareejiyey korkiisa uu ugu noqona maxaa jira wuxuu ku wareejiyey waxaan suuragal ahayn inuu xiil haddii la wareejiyo qof calaa shaksin qof korkiisa oo fabaana uu caddaado annahu ka wax lagu wareejiyeyba inuu muflisun mid beesooday oo xirxiran yahay dayn ka badatoon tasaruf lahayn aw meyitun mid dhintay inuu yahay aw qaa'ibun mid maqan inuu yahay haybatan maqnaan baciidatan fog rajaca waa gadoomaya bixaqihi xaqiisii cala almuxiili kii wareejiyey korkiisu ugu noqonaa saddex waxaa waaye inaa xaala rajulun nin hadduu nin wareejiyo calaa aakhara uu nin kale ku wareejiyo huma rajulu kii la wareejiyey almuxaalu calayhi korkiisa wax lagu wareejiyey ah xaala wareejiye calaa aakhara mid kale korkiisuu ku wareejiyey jaazat alxawaalatu xawaaladii waa bannaan tahay id laa yaduru wax dhibi maha takaruru lmuxtaal ninka la wareejinaa ama muxaal noqnoqodkiisii dhib ma aha waalmuxaalu calayhi kii korkiisa wax lagu wareejiyey matastawfati shuruud shuruuddu hadday dhamaystiran tahay oo hadduu yidhahda kii wax lagu wareejiyey naftiisa war aniga nafteyda mid kalaa boqol iga qabe oradoo sii soco kaas ka doona hadduu yidhaah hadduu kan ogolaada nabad wey kaas kalena uu qof waxaysan yahay oo mustaqiimu alxaal aan meeshii darar ku jirin kolka in ninkan dhowr goor la wareejiyo dhibaato kuma jirto hadday dhagar imaanin hadday meesha dhagar soo gashana xawaalada dhanaaba buraysa ilaa xaala rajul min hadduu wareego calaa aakhara nin kale ku wareego suma rajulu ninkii almuxaalu caleyhi korkiisa wax lagu wareejiyey uu haddana xaala kii lagu soo wareejiyey sii wareejiyo alaakhara nin kaloo labaad kusii wareejiyo jaazat ilxawaalatu wareejintaas waa banaan tahay id laa yaduru wax dhimi maha takaruru lmuxaali ka la wareejiyey noqnoq celcelintiisii waalmuxaalu calayhi ka korkiisa wax lagu wareejinaa inuu noqnoqdo oo laba qof noqdo dhibaata male matastawfati shuruudu shardiyaalkii hadday oofsamaan almaaddatu asaabica maadadii toddobaad fi damaani gudistii wax la gudaayey iyo walkafaalati xilqaadidii xil la qaadayey iyo warahni curaartii la dhigaayey iyo walwakaalati iswakaalashadii iyo wasulxi is-afgarashadii intaasoo maaddo ay ku saabsantah maaddadan toddobaad waxaa laysi isla gelaysa shan shay damaan wixii la gudaa waxaan la gudaynin kafaala xilkii la qaadaayay ama weji ha noqdo ama maal iyo rahan kalsoonidii la siinaayey qofka dayga ka maqan yahay iyo walwakaala xil wareejintii qofka xilka korkiisa lagu lahaa uu qof kale ku wareejinayey iyo wasulxi labadii wax ka dhaxeeyeen wixii inay safgarad iyo heshiis ka sameeyey shantaas maadada walkafaaratu xilqaadidii warahni curaad xiridii walwakaalatu xil wareejintii wasulxi safgaradkii shantan maaday ku saabsantahay mid midaa loo sharxa kolka damaankaa ugu horeeyey alif adamaanu tacriifuhu adamaanu waxaa la yihi taxamulu lxaqi xaq in la qaadaa la yihaa calaa man qof korkiisa laga qaada huwa xaqa uu caleyhi qofka korkiisa yahay qofkaanaa lagu lahay boqol riyaal anigaa boqolkii la igu leeyahay bal muddaha la siiya kan isagana muddadeed bixini bish hadday dhammaataan keena anigaa liigu haldaafay isagii isagiyaa marka bishii markay dhammaatay keena hadduu keeni waayo ninkii damaano qaaday ee ah boqolkii gudaa asna ninkuu shalay kafaalo qaaday daaminka ka noqday hadduu rabana samafal waa iska dhaafa tacriifuhu tacriifu damaan damaanka tacriifkiisii adamaanu waxaa la yihaa taxamulu lxaqi xaq qaadidii calaa man qof korkii laga qaado huwa xaqa caleyhi korkiisa uu yahay wadaalika sida looga qaadaa sidee kaan yakuuna waa inuu ahaado calaa shaksin qof korkiisa xaqunaa ah boqol riyaalaa ah qof korkiisa lagu leeyahay fadaalaba kii xaqa lahaa ayaa dalbay bihi xaqiisii boqolkaygiisii fayaquulu aakharu qof kalaa wuxuu leeyahay jaa-isu tasarufi maamulkiisa daysan yahay oo aan maxjuulahay sabi ma aha muflis beesooba xiran maaha majnuun waalan ma aha waayeel isku dardarmay ma aha qof qaangaara caafimaad qaba taabaguda maamulkiisa furan yahayo ayaa wuxuu leeyahay huwa xaqii ninkan laga dalbaayey calaya korkayga waaye wa ana daaminuhu ninka gudaayo waa aniga fayasiiru ninkan dambe hadlay wuxuu ahaana bidaalika bisababi daalika warkan uu huwa calaya yidhi wa ana daaminuhu uu yihi sababtiisa uu ahaanaa daaminan mid xil qaaday kolkaa weli saaxib ilxaqi xaqa qofkii lahaa wuxuu leeyahay mutaalabatuhu inuu ninkan xil qaaday ka dalba bixaqihi boqolkiisii riyaal uu huwa calaya lahaa wa ana daaminuhu uu lahaa inuu isagii ka dalbo kiisii daayuu leeyahay wain lam yafi hadduusan bixinin kii waxaa damaano qaada ayaa yihi taalaba saaxiibu lxaqi xaqa kii lahaa wuu dalba xaqiisii almadmuun kii la damaano qaadee hore uu leeyahay war ninkii ku damaano qaaday waxba waa gudi waaye wax ihiisin markaa labadaba waa ku leeyahay hadduu bixiyo kii damaano qaaday madmuunkii la dama u doonanaa fayaquunu lqaraaru calayhi kaasba damaano qaaday ay arrintii ku dambaynaysaa wadaalika ka an yakuuna inuu ahaado calaa shaksin qof korkiisa xaqun waa inuu ahaado oo fataalaba saaxibuulxaqi abii xaqii dalbay fayaquulu aakharu nin kalaa yihi jaa-isu tasarufi maamulkiisii bannaan yahay huwa xaqa ninkan laga dalba alaya aniga korkaygii u ahaaday waana anigaa daaminuhu gudaaya oo fayasiru wuxuu ahaana bidaalika warkuu ku warramay sababkii waaminan xaqi mid lamaanuu ahaana walisaaxibi alxaqi xaqa qofkii lahaa wuxuu leeyahay mutaalabatuhu laaminkii inuu ka dalbado bixaqihi xaqii uu lahaa ka lamaano qaaday uu ka dalbanaa hadduu bixiyo nabad wa wain lam yafi hadduusan kii wax lamaano qaaday uusan oofinin xaqii qaalaba waa dalbayaa saaxibu lxaqi xaqa qofkii lahaa almadmuuna kii la lamaano qaaday xaqiisii ka doonana laba xukmuhu xukunka damaan uu leeyahay adamaanu damaana qaadidii jaa-izun mid banaan daliilkii waa kana liqowlihi eebaweyne hadalkiisii baa uu daliil tacaalaa korahaye uu yihi weliman qof wuxuu leeyahay jaa-a la yimid bihi suuskii maqna ximlu baciirin ratimugiisuu leeyahay wa ana aniga ayaana bihi ximlu baciirkiisa ciimun anaa maaminoo keena igu marsaciin tahay wixii waad gudaysaa kaasna waa u daliil waliqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u deli sala allahu calayhi wasalama wuu yihi azaciimu kii wax kafiila noqday kafaanu qaaday oo laaminuu noqday caalimunku waxgudow wa dawlihi hadalkii nabigana waa u daliy sala allahu calayhi wasalama ilaa in qaama axaduku qofkii inuu joogsado ma ogiye oo fadamanahu u damanahu warkaa nabiga samuu yihi fi rajuli nin arrinkiisuu nabiga saan u yihi aladii ninkii maata dhintay wacalayhi daynu korkiisana daynaa lagu yeeshay walaa wafaa'a lahu wuxuu daynkii lagu bixiyaba meeshii ma yaalaan waa wadaad faqiiroo dhintay waxoogaa lagu yeeshay wax lagu gudana lama hayo nabiga meydkiyuu u yimid markaasuu yihi dayn ma lagu leeyahay haa walaxaa lagu leeyahay wax daynkii lagu bixiyo ma jira maya ma jira waa ku tukan maa haddaan qofkii raggiina meesha joogo uusan deynkaas qaadaynin midaa yihi yaa rasuulallaahi anigaa qaada deyn badan ma ahay kolkaasaa nabiga ku tukaday kolkaa ilaa inqaama saas wa ku tukan maaha ilaa inqaama axadukum qofkii inuu u qumo deynka lagu leeyahay oo fadamanahu uu deynkii damaana maahaane ilaa inqaama axadukum fadaminahu uu deynkii damaano qaado waxaan ugu tukanaa fi rajuli nin arrinkiisa usuufan hasan yiri alladii nin maata dhintay wa calayhi korkiisana ay daynun maas tahay walaa wafaa-a wax lagu gudaana lahu isagii uma sugnaanin famtanaca subanihii waa ka reebtoomay min asalaati tukasho calayhi cala almayiti kii dhintay korkiisa lagu tukado uu ka reebtoomay marka raggii joogay nin ka mida yaa yihi yaa anaa bixina ka gadaal nabiga waa ku tukaday saddex axkaamuhu axkaamtiisa waa badanta axkaamu damaani damaan xukunkeedii iyo kow yuctabaru waxaa la tixgeliya fi damaani haddii wax lagu hasaayo fila daamin midkaan damaanada gala ee xilkaan qaada inuu raalli yahay amaa midkaan laga qaada kaasi ridladiisa qiimi male isagii hadduu soo joogsadoo yiraa war ma yeelaayo wax aniga wakiiliga noqona male warkiisa laguma jiro warkiisa qiimi male iyo raalliyaanay hadduu yiraa ee hadli damaano qaado midna warkiisa qiimi male ninkan odaga ah ee maslaxada talina ee wixii xilqaada ee kana xooga furdaaminta u sameeyey la haystay kan wixiisa ka maqnaayeenna qalbigiisii kalsoonida geliyey ninkaanaa la rabaa odaga ama midkaan waxaa lagu leeyahay warkiisa laguma jiro yuctabaru waxaa la fiiriya fidamaani xilqaadida gudaheedii fidadaamin ka wax lamaano qaada raalinimadiisa ama almadmuunu kala damaano qaada falaa cibrata telin male biridaahu raalinimadiisa laba laa tabra-u ma fayoobaato dimatu lmadmuuni kii la lamaano qaaday qoortiisii ilaa bacda an tabra inay beri noqota gadaasheed ma ogiye dimatu daamirihi kii wax lamaano qaaday qoortiisa oo marka isaga hadduu kasti keeno ama kii lamiinka uu bixiyo goortaasay wixii beri noqonaysaa wa ilaa lamaanadii waa lagaa qaaday noqontaada ku fayoobaan mayso ee ama ninkii aad wixii u keeni ama kii kaa u keeni hadday beri noqoto dimatu lmadmuuni kii la damaanay koortiisa beri aad baa beri noqotaa dimatu daamini oo midkii wax loo damaano qaaday hadduu kii la fakiyey xoogaagii alle u sahlay oos kii u keenay hadhow kii inuu kii kale u yimaado ee odagaa wax damaano qaaday ee u yihaha walaxan ku haysa adaan ninkii iga fakiye maya lama yeelaayo aniga waxaan kaa damaano qaaday waa qabtaa haddaad adiga ninkii ka qaadatay adiga isagii ka doonatay ama ilaahba isagii ka soo dhoweeyey aniga luquntayda waa beri kolkaa kii la damaano qaadayay wixii haddii aluusaa loos dhiibo oo luquntiisii ay fayoobaato kii odagaha waa fayoobaanaysa laa tabra-u ma beri noqoto dimatu lmadmuuni kii la damaano qaaday qoortiisa ilaa bacda an tabra inay beri noqoto ma ogiye dimatu daaniihi kii isaga damaano qaaday qoortiisa wain beri hadday beri noqoto dimatulmadmuuni kii la damaano qaaday kahortiisa wixii aluusaa loos dhiibay beri waa fayoobaanta dimatu daamin kii wax damaano qaaday kahortiisa waa fayoobaani wax la weydiin kara male saddex laa tuctabaru lama fiiriyo fi damaani filqaadidii gudaheeda macrifatulmadmuuni midkan la damaano qaadaa aqoontiisa id laa yajuusu ma banaana marka horeba an yadmana inuu damaano qaado alrajulu nin man qof uusan laa yacrifuu garanayn albatata goonaan mid aad ku sheegtaba qofkii male meeluu ka yimid mataqaanid waxaan hella ka sayni saad u damaano qaado ayaable inaad wixii ka dhiibto waa la gartay ood samafal samayso laakiin anigaa wax liga weydiiya adan ogeyn taa wax muuqata ma aha lianna damaana damaano qaadidii maxaa loo shardiyin aqoon tabaru-un diintanaabid iyo samafal wey iyo wa xisaanu wanaag fal wey kolkaa qofka aad damaano qaadayso in xiriir aada leedihiin qaraabadaada uu yahay waxay idinka dhaceeyaan shardi maa qof muslim oo la eejina oo wuxuu yahay garanay waala damaano qaadi kara ilaa waa samafale samafalna qaraabo kuma koobna muslim oo dhamay ka dhacaysa laa tuctabaru lama fiiriyo fi damaani xilqaadi gudaheed maxrifatu lmadmuun kala damaano qaada aqoontiisa id laa yajuusu ma banaana an yadmana arajulu nin inuu damaano qaado man laa yacrifu albata qofaan sina u aqoonin liana damaana damaano qaadi tabarucun khayrun waa ixsaanun samafal wey afar maa damaana damaanad maba jirto ilaa fii xaqin xaq gudihiis ma ogiye haabitin sugan fii dimati luqun ku sugan waxaa laysu damaano qaada wax sugan wey aw fii gudihii huwa isagaba aa-ilun u socda lihubuuti sugnaan kaljucaalati mathalan jucaaladii waa laysu dhamaano qaadi kara maxaa jira sugnaanay u socotaayo ninkan wixii uu shardiyey derbigii haddii loo toosiyo ama baahidii maqnayd loo keeno ama hawshii rabay loo qabto wixii wax liisku leeyahay noqonayiin walow markuu ninka leeyahay man shaada aw aqaama jidaari qofka soo naqa baadidii iga luntay ama derbigaan dumay ii toosiya falahu calaya alfun kunan siinaa markuu leeyahay markaas wax sugnaaday ma aha camalkiiyaa markaas la bilaabo ama derbigiyaa la toosina ama baayidiyaa la raadina haddii la keena ka gadaal ay sugnaani wamaca daalika aailun lithubuuti inay sugnaatay u socota taa lamaana waa u baahan tahay wax kuma jiro oo hadduu ninkii baayidii raadinayay ama derbigii dhisaya qofaan aqaanaan raba oo hadhow markaan baahidii keeno amaan derbigii toosiyo yaan u raacaa boqolkii anigaa daamina waa la bahay laa damaana ma jirto ilaa fii xaqin ma ogiye haabitin sugan fii dimati luquun gudaheed ku sugan aw fimaakii ma ogiye huwa isagaba aailun ujeeda lihubuuti sugnaan kaljucaalati wawaay masalan iyo wixii lamida shan laa ba-sa dhib kuma jiro fii tacadudi dumanaa afarin san hadda yimaadi oo nin walba uu yihaa anigana waa minan ahay anigana waa ahay anigana waa ahay anigana waa ahay wax ku jaban male waa fiicanta kamaa laa ba'sa saan dhibi ugu jirin an yadmana daaminu hayrahu inuu damaanto ama nin keliyata afar waa damaanan kara afar laga lusu yimi kan maxaa loo haysaa boqol riyaal anigaa daamina kaasna konton aniga adaamina kana afartan ana adaamina kana soddonaan loo haysta ana adaamina afartoodaa wixii lagu lahay anaa dhiiba ee hala si daayaa soo raadiyeene kolkaa nin kaliyeeto dad badan waa damaano qaadi kara ama dad badan hal nin damaano qaadi kara laakiin maxaa loo haysaa kul riyaal saminaa tiri aniga laba boqol aan daaminahay ana laba boqol ana laba boqol ana laba boqol ana laba boqol waa banaanta marka dad badan nin waa damaani karaan ninna dad badan waa damaani karaa wax dhiba ku jirana male laa ba dhibi kuma jiro fii tacadudi dumanaa kuwii wax damaano qaadaye inay bataan gudaheeda baas kuma jiro kamaa laa ba saan dhibi ugu jirin ayadman daaminu kii nin damaanay haddana inuu sii damaano hayrahu hayra almadmuun kii la damaanay maahee ku kale inuu sii damaano aydan siduu kii horeba u damaanay aa banaanta iyaduna suuratu kitaabati damaan damaanadii kolka waxoogaa maa xufida fara wamaa kutiba qara afka sheeg inay ahaato un waa la qoraayay ninkii damaano qaaday iyo ogolaashadii kan iyo kii la damaano qaaday waxoogaa shantoo sadara oo qoraalaa la samaynaa marka sheekhaa noo soo dhoweeyey suuratu kitaabati damaan damaanada dhigideeda la qoraa ee la dhigaa suuradeedii bacda albasmala horta bisna laga bilaaba bismi illaahi araxmaani araxiim ka gadaalna waxamdillah eebba weyne mahaddiisna waa lagu xijina alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin tacaala eebba korhay kolkaa wuxuu leeyahay qad xadara ilaya aniga waxaa ii yimid shuhuudahu qofka hebel la yida markhaatigiisii uu ii keenay ama qiridiisa wuu qiraayey fii yowmin maalin gudaheed uu ii keenay taariikhuhu maalinku i keenay taariikhdiisii kadaa toddobiyo labaatankii jamaacadul awal ay ahayd oo kale washayu ashhada wuxuu markhaati geliyey caleyhi korkiisa inuu maamin yahay shuhuudahu markhaatigiisa in aniga aan maaminaho wixii liigu leeyahay labadaa inaa ka markhaatiha anigaa damaano qaaday shuhuuddina maxay qireen anahu ninkii daaminka ah daamina inuu luqunta urida xil qaaday oo wa kafala uu kafaalo qaaday azimati kii wax laga qaaday ninkii hebelaha baa la haystay wixii qoortiisa lagu lahaa kanaa ka xilqaaday maa qadar mablaquhu intuu gaarsan yahay kada boqol riyaaleyta xaalan haddaan damaanadii keena aw muqsidan ama maalmo kala badan dambeeyaa la bixina aw muajalan ama wuxuuga dayn buu ahaa faraqa laysuma dhegnin dayn buu ahaa ilaa ajali kada hadduu daynaha bishaarkeeda kada iska rabaa lamaanan aan damaano gaaday sharciyan loo nisbeeyey damaanadaasoo fii dimmatihi qoortiisa lagu leeyahay wa maalihi xoolihiisaa lagu leeyahay wa aqara ninkii wax damaano qaaday wuxuu qiray bilmalaa-ati buuxsanaan maalqabeen inuu dhargan yahay ayuu qiray iyo walqudrati awood calaa daalika inuu waxaan gudo uu ku awood leeyahay wa bimacrifati macna damaan damaanta macnaheediina waa yaqaan waa hadhow kii haddii wax laga waayo uu fakiyey isaga in lagu yeelana wamaa buu yaqaana yataratabu ka dhaafsha calayhi damaanka sharcan diinahaan intaas hadday dhacday waqabila almadmuunu kii la damaano qaaday waa ogolaaday damaanahu in ninkaanu damaano qaado wadaalika arrinkaas wuxuu dhacay bitaariikhi gada maalinta bisha sana loo golo qad xadara waa yimid ilaya aniga shuhuudahu markhaatigiisii fii yowmin maalin gudaheed taariikhu ay kadaa tahay waashada wuxuu markhaati geliye caleyhi korkiisa shuhuudahu markhaatigii uu watay anahu damina inuu damaano qaaday waa kafala dusha u riday candimati fulaan uu ka qaaday maa qadar mablaquu kala intaas dhan yahay xaalan haddaba la yska rabo aw muqsidan dhowrka hor la bixina aw muhajaran dayn iyo gadaal madlan ilaa ajali kadaa madal fulaan uu ku qaaday damaanadu damaano qaaday sharciyan diinta waafaqsanoo fii dimatihi koortiisa gudaheeda ku sugan waa maalihi xoolihiisa lagu leeyahay waa aqara wuxuu qiray bilmalaati buu dharganaan u hanti leeyahay walqudra awood buu qiray calaa daalika damaanadan gudideeda korkeeda uu awoodo wa bimacrifati maana damaan wax damaano qaaday damaanaheediina waa yaqaan damaana waa yaqaan yatarattabu calayhi korkiisa ka dhalanaya sharcan diin waqabila almadmuunu kii la damaano qaaday waa aqbalay damaanahu kan damaankiisii wadaalika arrinkaa hadduu dhacayna wuxuu bitaariikhi kada baalkafaala shantii ahel lagu sheegay kafaaladii baatii labaada dhamaan baa kow ahay kafaalana waa ku xigtay taxriifwaa kow alkafaalatu waxaa layaha hiya kafaalo an yaltasima inuu qaado ballan qaado jaa-isu tasarufi maamulkiisa qofuu daysan yahay aw wuxuu isku laasimiyo goorta uu riitay biadaa'i xaqin xaq gudidiisa xaqaasoo wajaba waajibay calaa shasin qof korkii aw yaltasima ama xaq maahe kan hala daayo haddii loo baahdo anaa keenayo aw yaltasima inuu laasimsado biixdaarihi keenidiisa lada lmaxkama uu keeno halka kafaaladii laba tahay uu kuu sheegay mid waa maal midna waa kafaalatulwajhi kafaalatulmaal ninkan waxbaa lagu lahaa anaa wixii lagu lahaa ka keenayow amaan jeebkayga ka dhiibo amaan asaa ka soo qaado kafaalatulmaal kafaalatulxuduur ninkan dawlaa ka lulatay istaysinkuu ku qabirna banaanka geeya maalinta maxkamadiisa la gaaree muddada tahayna anaa keena waa banaanta iyado labadaas qayboodu ama waa kafaala oo la kafaalo qaaday daato ama maal alkafaalatu yaltazima miyuh jaa izu tasaruf saqiir lama rabo majnuun lama rabo qof dardana lama rabe muflis xirina lama rabe jaa izu tasarufi qof maamulkiisa furan yahay biadaai xaqin xaq gudidiisa xaqaasoo wajaba waajibay calaa shaksin qof kale korkii ku waajibay calaa shaksin qof kale korkii ku waajibay aw yaltasima inuu isku laasimiyo bixdaarihi qofkii keenidiisa lada maxkama maxkamada agteeda uu keena markii mawcidkii la gaaro laba xukmuhaa kafaala xunkeeda waa jaais alkafaalatu kafaaladii jaa-isatun waa banaan tahay daliilkeedii liqowlihi eebbaweyne hadalkiis yaa u daliila tacaalaa korhaye xikaayatan can yacquub calayhi salaam nabi yacquuba wiilka nagu dar la yiri idinkuma darayn waxaad samayseenna waa ogti yuusuf in gacantiinii lagu ogaa waa ogtihiin kan idinku dari maha baryadii haddii laga badiyeyna wuxuu yihi waa yahay kafiila liii keena kafiilkana ilaahay magaciisaan ku dhaarina waxaana la igu dhaarana inaad canugaan ii keenaysiin haddaad kulligiin dhammaatiin tobankiina kale os idinla dhinto wax kama qabo aniga ilaa an yaxuda bikumu haddii adinkoo dhan ba la idinkoobo oosan qof idinka badbaadin waxba kama qabo laakiin inaad beri adinkoo socda i timaadiin sidii hore kale canugaagii ma joogo ma idinka yeelayo mana idinku dhiibayo xukmuha kafaaladii xukumkeeda alkafaalatu kafaaladii jaa-isatun mid banaan liqowlihi eebaweyne hadalkiisa u daliila tacaala korahay lan ursilahu amaan diraa lamada xarfu nafyin waistiqbaali wixii inaad yeesha adan rabid lan la yihaa weligay ma yeelaayo xarfu nafyin yeelima amaan diraa wiilkii bayaamiinahaa malaha macakum la jiridiina diri maha xataa tu'tuuni ilaa aad igala timaadaan maasiqan kalsooni aad min allaahi eebeey xaggiisa iga kalsooni gelinaysiin magaca ilaahay ugu dhaaranaysiin maxaadna ku dhaaranaysiin la wallaahi waan ku dhaaranay ta'tunani inaad iila imaanaysiin bihi wiilkaan ilaa an yuxaata in balli idin jiteeye moogiy bikum idinkoo dhan oosan qof idinka badbaadin dad kow iyo tobankiina isla dhimatiin ama masiibo idinku wada degto waxba keligiis ku farimo laakiin inaad idinkoo socda ii timaadiin anugiina ka timaadiin lan ursilahu amaan diraa wiilkii lamale macakum la jiridiina banyaamin idinku darimaa xataa tu'tuunii mawfiiqan ilaa aada kalsooni igala timaadiin min allah aada eebba xaggii iga kalsooni gelisiin lata'tunani inaad iila imaanaysiin bihi wiilka ilaa an yucaata in la kooba bikum idinkoo dhanba ma ogiye wa qowlih hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi laa kafaalata xil qaadid ma jirta fii xaddin ma jirto qof xad galay sinaystay khamre cabay geed ku taagan wax kafaalo qaadaayo malaha xataa laga fi waxba kafaalo qaada laa kafaalata kafaalo qaadid ma jirto fii xaddin xad gudaheedow wa qowlih hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu hore u yihi azaciimu qofkii wax waasa haarimun mid gudayo wey wazaciimu zaciimka la sheegayna huwa alkafiilu wax kafaalo qaaday saddex axkaamuhaa kafaaladii xukumyaalay leedahay axkaamuhaa kafaaladii xukumyaalkeeda axkaamu lkafaala hiya kow waxaa waaye axkaamu lkafaala mushtaraatu waxaa la shardiya fi lkafaalati xilqaadidii gudaheedii macrifatu lmakfuuli kafaalo qaada aqoontiisa wabikhaasa gaar ahaan waxaa loo sii kafaalatu kafaalatulcidaan inaad keento ninkii markii lagaa rabo oy kafaalatulweji ama kafaalatulbadan tahay taas oo kale inaad qofkii taqaanaa lagama maarmaw haddaadan qofkiiba aqoonin say ku keenaysaa yushtaratu waxaa la shardiyaa fi kafaala qaadidii gudaheedii waxaa loo shardiya macrifatu lmakfuul kala kafaala qaada aqoontiisa wabihaasatin gaar ahaaneedna kafaalatu lixbaan xaadirinta kafaaladeedii laba yuctabaru waxaa la tixgeliyaa fi lkafaalati kafaala gudaheed fidalka fiili qofka wax kafaalo qaada inuu raalliya ictibaaray leedahay hadduusan raalli ahayn saasku kafaalo qaada in lagu qasboo la yihaa ilaa wa ilaa amxaaradaa yeeli jirtay adiga nabadoonkii reebal sooma tiid hadda kafaalaqa oo qasab lagugu fuliyo maya raallinimaan rabaa qofkan odaynimadiisa iyo sharaftiisa inuu kafaalada ku galo aansanka laga gelinin yuctabar waxaa la tixgeliyaa kafaala kafaalo qaadid gudaheed fidal kafiili ka wax kafaalo qaada raallinimadiisa saddex waxaa wey in kafaala hadduu kafaalo qaado ashaksu qof kafaalatan kafaalo maaliyatana hadday kafaalada maali tahay waa ninka haysay anigaa boqolkii kafiilka lamaanay markaasu dhowdahay kolka markii eha la daayo anaan la-agti raadina kolkuu sidaas yidhi kadib ayaa kii la kafaalo qaaday dhintay kii la kafaalo qaaday hadduu dhinto maalka waxaa bixinaa kafiilkii in kafala shaksu qof hadduu kafaasho kafaalatan kafaala qaad maaliyatan xoole loo nisbeeyey oo famaata uu dhinto almakfuulu kii la kafaalo qaaday uu dhinto famaata almakfuulu uu dhinto damina almaala xoolihii uu damaano qado oo in kafaala hadduu kafaalo qaado kafaalata wejhina anaa keena hadday ahay wa ixdaarin keenin wamaata almakfuulu uu dhinto falaa shay caleyh uu keena inuu qofkaan keenay ahayd maxkamadan keenayo ballankii yiri ilaahay abuurtaa qaatay qof kolka maxaa dembi wax korkiisa ah male maal ilaa tamaa wain kafaala hadduu kafaalo qaado kafaalata wejhin weji kafaaladii iyo wa ixdaarin keenin wamaata almakfuulu kii la kafaalo qaaday uu dhinto falaa shaya dembi caleyhi korkiisa ma aha afar mataa goortii axdara alkafiilu kii wax kafaalo qaaday uu keeno almakfuula kii la fala kafaalo qaaday bilwejhi foolkiisii in la keeno meesha la kafaalo qaaday amaama alxaakim garsooraha hortiisii hadduu keeno bari-ad waa fayoobata dimatuhu hortiisa wax la weydiin karo marna oo kale male qofka inuu keeno yuu ballan qaaday waa oofiyo waa keenay wax dambe oo lagu leeyahay ma jira mataa goorti axdar alkafiiru kii wax kafaalo qaaday uu keeno almakfuula kii la kafaalo qaaday bilweji foolkiisii la kafaalo qaaday amaama alxaakimi garsoora hortiisa beri aad waa beri noqota dimatuhu qoortiisa shan laa tasixu maa asaxdo alkafaalatu kafaala ma asaxdo ila fi lxuquuqi xaqyaal ma ogiya allatii xuquuq tajuusu ay banaan tahay anniyaabatu in la ysaga naayib noqdo fiiha fi lxuquuq xuquuqda gudaheeda oo mimaa kii kamida yatacalaqu ku saabsan bidamami qoor wixii qoor lagu leeyahay kalamwaali xoolayaalkii wa kolka wixii aan qoorba lagu lahayn sidii qisaas oo kale qofaa qof gacan ka gooyey isniin gacantii laga gooyo la raba waa kan gacantii hal laga goosto maxaa kafaaraqaad keenay ama miduuba luqunta ka ridoo dilay isna luqunta in laga ridaa la rabaa waxaase kafaala ma asaxdo walaa kafaalata fii xaddin aa soo aroortay ee waxaa laysu kafaala qaada xoolihii wax laisku leeyahay ama maakii laa dhiyaabata naacib noqosho ayuu bihii gudihiisa ku sugnay kalxuduudi xadii laisku oofinayo iyo walqisaasi qoorgoynti walaa tasacu lkafaalatu kafaala ma asxdo fiiha taas gudaheeda liqowli hadalkii nabigaana u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa kafaarata ma jirto fii xaddi xad gudaheed kafaala ma jirto uu yihi laa tasixu lkafaalatu kafaala ma asacdo ilaa fi lxuquuqi ma ogiye fi lxuduudi waalqisaasi maya fi lxuquuqi allatii xuquuq ay tajuusu banaan tahay anniyaabatu naaib noqosho fiihaa xuquuqdaa gudaheedii laysaga naaib noqdo oo mimaa kii kamida ah, yatacallaqu ku saabsan bidamani bizinani luqunyaalka kal amwaal xoolihiiba waa amaa maa wixii aan laa niyaabata naa-ib noqosho ayeen fiihi gudihiisa ku sugnayn kalxuduudi xaddiiba waayo walqisaasi qisaaskii waayo walaa tasixu ma asaxdo alkafaalatu kafaala qaadis fiiha gudaheeda daliilkii waa kan liqowlihi qowli nabi hadalkiisii hanu daliilo sala allahu naxariis alla ha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yihi laa kafaarata xil qaadidii ma jirto fii xaddi xad gudaheed xil layska qaadaa ma jirto wallaahu aclam